bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam clى أشhrف الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wclى alih وصaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii aad ee ka mid ah min صaxiixi muslim raximah اllahu tacala baabu jawaazi الtamatuci wuxuu baab yahay tamatucu inuu bannaan yahay bimacnaa in la nasto ama la raaxaysto fi اlxaj oo cumro la hormariya kadibna xaj lagu xujiyo isla bilaha xajka gudahooda ayaa tamatuca laga wadaa waxaana soo gelaya tamatucaas labadii qoybeed uu ahaa qiraankii iyo tamatuci walidaalika xaafidku wuxuu uhi wayuطlaqu altamatucu fii curfi الsalafi cala alqiraani ayضa tamatuc haddaad maqasho dhaqanka iyo caadada salaf الsaalix xataa qiraankaa soo gelaya labada macnaba marka waa loo jeedaa xadaana muxamed bn muana wbn bashaar qaal bn muana wuxuu asagu xadaana mxamed bn jacfar xadaana shucba can qataada qaala cabdullahi bnu qays qaala qataada wuxuu ihi qaala cabdulahi bnu qays cafwan cabdulahi bnu shaqiiq alcuqayli kaana cumaan bni cafaan radi allahu tacaala canh yanha ummadda kii ka reeb u ah can ilmutcati ay mutcat alxaj xajka in tamatuc lagu xajiyo intii cumro la hormariyo laga xalaaloobo haddana xaj la xidho isla bisha dixjo gudaheeda ama bilaha xajkaba wa kaana caliy bn abi aalib calina wuxuu ahaa yamuru biha kii ummadda fara mutcadu fari jiray asagoo hala sameeyo odhan jiray faqaala cumaanu licaliy cumaan baa cali wuxuu ku yidhi kelimatan weedh aan quruxsanayn eraybu markay doodahayeen ay masaladu isku maandhaafeen ayaa cumaan eray ka soo fakaday uma qaala caliyun wuxuu yidhi eraygana uu iman doonaayo dacnaa minka wey dacnaa minka war naga tag ama nadaa oo kale ama aamus oo kale oo de hadal markaa rag waaweynoo culamo ah oo khulafa kala qabta aan ahayn marka dhanka laga fiiriyo heray adig kula fudud ayaa marka ruuxa meeqaankiisii iyo meesha la jooga la eego ayaa markaa noqonaya eray culus uma qaala caliyun wuxuu yidhi laqad calimta waxaad og tahay cumaanow anna qad tamatacnaa maca rasuulilah rasuulka ilaahay inaan la tamatucnay oon xaj iyo cumro isku darsanay bilihii xajka nabigoo nala socdaad og tahay waxaad marka ummadda ugu diidaysa anu ma garanayo fa qaala wuxuu ihi waa ka garaabayo ajal buuhi haah ogahay in tamatuca nabigu uu sameeyey bimacnaa qira nabigu sameeyey saxaabadii kalena ay tamatuc sameeyeen walaakinna hase yeeshee annagu waxaanu ahayn buuhi kunnaa waxaanu ahayn khaa'ifiina kuwa cabsanay xilliga aan tamatuca samaynay ee nabiguna tamatuca sameeyey caliyow cabsi baa jirtay warkaasu yuu sheegay sayid cumaan waana waraan sax ahayn waraan sax ahayn doodaan saxnayn weeye saa darteed lafdiga ah, walaakinaa kunaa khaa'ifiin waxay ku timid keliya riwaayada cabdulahi bnu shaqiiq alcuqayli riwaayada basay ku timid maxaa yl xadiidka waxaa kaloo la wariya ninka la yidhaahdo cabdullah bnu shaqiiq la wariya saciid ibn musayab baa la wariya can cuثmaan wa can caliy wakadalika marwan bnu xakam alumawi baa wariya can cuثmaan wa can caliy riwaayaduna waa fi saxiixayn waa fi saxiixayn ta saciidna wayba iman doontaaba marka labadoo riwaaya lafdigan kuma imanin walaakina kuna khaa'ifiin taas kuma imanin waana mushkil min xayu اlfiqi oo xilligii xajat اlwadaac wax cabsi a ma jirin laakiin musnas wuxuu qabaa riwaayada cabdulahi bn shaqiiq alcuqayli ayaa aqwa min riwaayati saciid wa min riwaayati marwan marka siyaaqaas uu dhammaystirina la eego marka waa mushkil oo waxaynu soo maray xadiidkii xaari bn wahab markuu ka hadlahayay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xajkiisii xajulwadaac ahaa iyo qaabka loo xajiyey iyo xaaladda amni ee lagu sugnaa wakaynu soo maray raqamka kitaabu sala ayb salaadii marka la gaabinaya jamceedii baynu ku soo marray baad ka fiirin kartaan inuu yidhi saxaabigu kunnaa aamana maa yakuunu اnnaas xilligaan salaada gaabinaynay ama aanu waxaanu ahayn xilligii bini aadan oogu nabadgelya badnaa xajat اlwadaac hadda waa xilligii ilaahay subana nabigu gargaaray gaala jabtay carab islaamtay marka sanadkaa sanadkii ka horreeyena waa nabiga abubakar diray ee yidhi dawaafka iyo kacbada ma iman karo ruux qaawan wa anlaa yatuufa bilbeyti curiyaa sanadka ka horreeyey sideedaadna waa kii maka la furtayba ee ay hawshaa ku jabtay ee la islaamay ee wax gaalnimo ku soo haray oo qureeshyadii carbeed uusan jirin atraafta kuwii jiro waagi dambe islaame mooyeen fii xajati lwadaac waagii marka nabigu uu xajinayey iska badaaye qabiil carabeedoo mushriga ama gaalamaba jirinba allaahuma nimankaa dee ka baxsana xuduud ulcarab ee markaa jiray xagga shaam iyo ciraaq cilifkeeda kori jireen nasaarada ahaa mooyeen iyaguna waagi dambe markii shaam iyo la qabtay iyo ciraaq islaami mooye marka qadiyadda marka waan cabsanaynay sax ma aha waan cabsanaynay sax ma aha culamada marka waxay tilmaamayaan lafdigan imaam dhanbo cabdullahi bn shaqi alcuqayl nin xaafid imaam jabar taabici wariyey lama dhihi karo waa munkar ama shaad lama odhan kare siduu xaafid ku jisma isagu waa shuduud buu sheegay laakiin shuduudkaasi waxaa diidaya qadiyadduu ka hadlay iyo cumaan bni ma aha xaajatulwadaac basa ma aha ee wuxuu u jeedaa in bilaha xajka intii la cumraysto haddana la xajiyo ama cumraba la dhex dhigo bilaha u jeedaa sideedaba tamatuc waa maxay waa in hal sana gudihii hal sana gudihii labiyo toban bilood gudahood xaggana aad cumraysato xaggana aad xajido waxay kaloo diidanaayeen oy ka dagaalamayaan in bilaha xajka la umraysto labadaa qodob bay ka dagaalamayeen marka labadaa qodobkaaran wuu dhacay saxaabadu cabsanaya way dhacday cumradii nabigu u cumraystay cumrat اlxudaybiya ee saxaabaduba intay beydka u soo qasteen cumro u yimaadeen loo diidi jiray kadibna hadal dheer kadib nabi maxamed iyo kufaar qurashay heshiiyeen ay laabteen cumradaa madiine markay ka soo baxeen ay maka u soo socdeen waxay saxaabadu soo xidheen fii dilqacda cumrat lxudaybiya waxay ahayd fii dilqacday ahayd marka waana waa maxay waa cumro dhacday fii ashhur اlxaj cumradii loo diiday sanadkii toddobaad ee hijrada xudaybiya markii lagu heshiiyey inay nabiga saxaabadu laabtaan sanadka dambena soo cumraystaan oo cumratulqada loo bixiyey cumratulqada cumradaa labaad ee dambe nabi maxamed iyo ay soo cumraysteenna waxay aydna dhacday fii dilqacda bishii bisheedii bay noqotay labadaa cumro waxay dhaceen fii dilqacda marka waa cumro dhacday fii ashhur ilxaj nebi maxamed iyo saxabaduun ay cumraysteen wahum khaa'ifuun wahum khaa'ifuun khowfku marka sayidina cumaan sheegayo waa labadaa cumree hore dhexdhacay fii ashhur اlxaj ninkii marka ashhur xaj cumraysta cumro hormariyey haddana muxuu xaq u lahaa inuu haddana xajiyo marka la gaadho yowmu tarwiya taasuu ka hadlay ee ma ah wuxuu le waan cabsanaynay xaajidulwadaaci nabigu uu socday ma ah ee saxaabado dhan bay xajiyen cumaanna uu la socday ma ah wuxuu ka hadlay marka taawiilkaasaa marka yaa saxiixo marka aad iyo aad u qiimo badan xadana yaxya bn xabiib alxaariثi qaala xadaana khaalid yacni bn xaari alhujaymi ahbarna shucb bn xajaaj badalisnaadi buu ku tabiye milahu mila xadiiثi gundar yani khaalid bn xaari alhujaymi can shucba iyo maxamed jacfar can shucba ismutaabiceeyey xadiidkana nasaai baa isaguna soo saara waxadaana maxamed muana bn bashaar bundaar qaala xadaana moxamed bn jacfar gundar xadaana shucb bn xajaaj abubistan alwasiti can camr bni murat Eh, aljamali can saciid musayib xadiidka saciid musayibna waa ka ee mutaabacaynayey cabdullah bn shaqiiq alcuqayl qaala wuxuu uhi saciid ijtamaca caliyun wacumaan cali iyo cumaan baa kulmo isu yimid bicusfaan meesha la yidhaahdo meeshaasay ku kulma cusfaan meel maka ka korayso jidkan maka iyo madiina udhexeeya ku yaala xagga maka xiga wey cusfaan la yidhaahdo fa kaana cumaan cumaan wuxuu ayanha ummadda kii ka reeba can ilmutcati can iltamatuci in cumro la hormariyo laga xalaaloobo kadibna maalinka sideedaad ee bisha carafo la xidho xaj aw alcumar cumradu u diidi jiro ummadda ka reebi jiray fii ashhur alxaj bilaha xajka in la cumraysto faqaala caliyun wuxuu yidhi maa amrin facalahu rasuul tanha canhu ali hawshaas waa ka garamay wuxuu yidhi cali maa turiidu ka rabtaa ilaa amrin arin facalahu rasuul arrin rasuulka nebi maxamed sameeyey maxaad ka rabtaayoo tanha canhu ummadda oga reebi arrin nabigu sameeyey maxaad ummadda oga reebaysa maxaa kaa galay maxaa si kaa ah seed leedahay sayidina cumaanow hawlaad ogtahay suubanuhu inuu sameeyey maxaad ummadda ugu diidaysaa waa suaal muhiima ah. faqaala cumaan wuxuu ihi markay hawsha adkaatay dacna canka waata kelimadii horaan uu soo afgobaadsaday cabdulahi bn shaqiiq alcuqayli fii riwaayatihi ama riwaayatu saciid musaybayu uu ku cadday dacnaa minka naga tag weeye warka naga daah nagala tag warkaad waddo horanna wa kii soo yidhi ajal waa ogahay laakiin waannu cabsanaynay markuu yidhi warna iga tag oo hadalka iga daa faqaala cali wuxuu idhi innii laa astaiicu an adacaka ma awoodo inaan kaa tago kuma dayn karo war idaa miyaa kuma dayn karo waa sax maxaa masladaday nas leedahay wadaad la dayn maayo wadaad iyo caame iyo culumo iyo shariif iyo sheekh nina la dayn maayo lanna maxaa yeelay shayga muqadaskaa ah waa diinteenna shayga muqadaskee xurmada iyo mudnaanta mudan wa hadalka allihii ka rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka muslimkana qiimihiisiiyo xurmayhiisu wuxuu ku xidhan yahay kolba intuu naska iyo sharcigaa xurmeeyo markaad aragto ruuxii asagoo ijtihaadaya ama wax kale iska dhaadhiciyo ama qiili cududaarba sheegtay inuu baal marahayo naski naska xurmada iyo mudnaanta leh haddii asagii naski laga aamuso laga hadhana diinka ha baaba'a wey diinteennu waxay ku dhowrsan tahay waa in aad ilaalisanood dhowrtaanood xil iska saartaan kuma dayn karo idaa kuma dayn karo maxaa yeelay maxaa yeele waa in naska lagu cadeeyo waa in naska lagu cadday kii ibnu cabaas yidhi waxaan ka baqayaa in cerka dhagaxya idinkaga soo daadsho laydin rajmiyo siduu kufaartii idinka horraysay loo rajmiyey aquul lakum qaala rasuulula wataquuluuna qaala cumar wa abibakr qaala abubakr wa cumar baad lee nebi maxamed baa yidhi baan idin leeahay markaasaad la soo shirtegaysaan abubakar iyo cumar baa yidhi labada saxaabi iyo rasuulkooda hasku dirina dadaan iska hor iman karinna ha iska horkeenina abubakar iyo cumar haday wax ta'wiishadeen ama qaab wax arkeen in loo cudurdaaroo loo qilbixiya mudan yihiin oon lagu xadgudbin waa culummadii iyo ilaahay weeye laakiin mudnaanta waxaa iska leh naska in la ilaaliyo sunnada nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam waa inaad isku darto xaqi ood u hiiriso iyo adoon ku xadgudbin culummadii iyo ahlulcilmigi iyo ahlulkhayrki oo tidhaahda hebel asagu hadda wuxuu daliishaday asaga aakhir la tegi doonee anagu naskan ilaahay iyo ka rasuulkaad igu ogtahay oon laga dhaqaaqin marka labadaa waa in la jamciyo see xeedho loo xagtaabay soomaali ilkana ku nabadgalaan sidee marka sharciga loo ilaaliyaa culummadan xurmadoodii aan meel loogaga dhacaynin baa la doonaya ama looga dhicin macnahaasu marka sayidina cuma caliy wada inii laa astaiicu anugu maba awoodo an adacka sharcan weeye waan awooda inaan iska aamuso dhaqan ahaan iyo ficil ahaan iyo bini aadamnimoba laakiin sharcan ogola shareecadu xujo inaan ka tago oon adiga kugu xurmeeyoon kaaga leexdo falama an ra'aa dalika caliyu cali markuu arrinkaa arkay in cumaan hawsha isku dhibayo xaggana uu diidan yahay inuu ka soo noqdo ahalla bihima wuu wada xidhay xaj iyo cumro jamiican si wada jir ah wuxuu hi ma maqlaysaa cumaan iga dhegayso aniga labayk allahuma bixajatin wa cumratin macan bal ka qadqaad adugu waa amiirkii muslimiinta alkhaliifa araashid laakiin alxaqu wlaa waxaa weye ma an yutabac wuxuu ihi shekhulislaam ibnu teymiya markuu ka hadlaayay abu ismaaciil alharawi oo sheikhulislaam loo yaqaan ibnuqayim fii madaarij asaalikiin masaluu wadaadku ku khaldamay buu aad ugu qilbixiyey xagga ka joogsaday xagga ka istaagay suursuuliyey kurtumaha ka jara inuu wax la laqi kara ka dhugu isku dayay markuu cabaar waday buu arku saalka soconay markaasuu wuxuu idhi shaykhulislaami xabiibun ilayna walaakina alxaqa axabu ilayna sheekhulislaam wuxuu hi aad baan u jecela laakiin waxaan ka sii jecel lahay hadalkiisa wuxuu khilaafsan yahay kitaabu rabbi wa sunnatu nabiyina maxamed buu khilaafsan yahay marka xagga sheekha iga marka waa inay miisaanku sidaa ku ahaado caamada waxa ku dhaca maxay iyo caama kuwa caamada kubaabka waxaa ku dhaca wadaadaha iyo sheekha iyo ninka culummada ama nabadoonka iyo odayga kala qiimabato kala weynaada nusuusta iyo sharciga xerta bilowgaana maxaa ku dhaca cudur la yidhaahdo inaa naskantay aad xurmadiisu ugu weynaato wadaadahana iyo culummada faysha gooyan waxba u reebi waayaan labadaa marka waa lask laba cudur wey oo xunxun naska xurmee qadari culummadan xaqeeda ilaali ha ku xadgudbe waxba ha caayan ha aflagaadayn waxaad warka sheekhu waa khaldan yahay naskuu khilaafsan yahay laakiin hebel waa nin khayr badan wuxuu ismoodsiiyey ama u baxay asaga asagay u taallaa laakiin hadda inagu kanaa inoo yaalla in wadaadka xurmadiisi iyo xaqiisii la dhowro naskana aan laga tegin baa la rabaa labadaa arafee mirna lagu antaraarahayo naska weynayntiisa iyo bahdilka culumada midna lagu antaraarahayo wadaaduhu inay kula weynaadaan naskina aad eh, fududaysato iska ilaaliya labadu waxay keeni karaan gaalnimay keeni karaan labaduba aayatiinkan dambe waxay kuu geyn karaan gaalnimo maxaa yeelay in la quursado oo la xaqiro culamo muslimiinta oo dhan si guud loo xaqiro waa gaalnimo diinka looga baxaaya lann culmad maxaa soo galaaya nebi maxamed baa aabba ah saxaabadii baa soo gelaysa waa halis marka taxqiir اlculamaa iyo istikfaa jumlatan waa gaalnimo naskoo laga tago bacdama tabayanana waa maxay gaalnimay keenaysaa halis wey waa in laska ilaaliyo labadaaba arrinka laska ilaaliyo maxaa tiri sheekh hmm. adduugmad xadaygaa waa la radin muxaadara laga qabani mimbarkaa laga istaagi waa la uubatayn inta xaqa la cadayn kara la cadaynaya xaqa lagu adimaya xadiidkan nasaa-i baa soo saara asaguna riwaayadii laakiin axmed wa cinda الnasaai waxaa ku yimid falabaa caliyu falabaa caliyun wa asxaabuhu cali keligii ma ahayn asaga iyo xertii la socotay ee cilmiga ka qaadanayso dhan baa waxay wad xidheen xaj iyo cumro biاlcumrati falam yanaahum cumaan ma ku arkayn cali nasku ku degan yahay raggiisina raaceen faruhu ka qaaday muusan dhihin joojiya ma ameerkii baad khilaafaysaan ma dowlibadaad ku baxaysaan ma go'aankan uu qaatay baad ka hor imanaysaan waxaa ku fiinlaya go'aankaad wuxuu ka hor yimid go'aankii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hawshii laga soo gurin jiray sayidkii yinac sheekh cali qablaxan oo kale weeye maanta lama addimi karo howlahaasoo dhan waa iska falsafaan ay sayidka ku durhayaan ama idabdarraa ay oga dan leeyihiin waxaa kaloo dhici kartaa de inuu tijaabinayay dadka iimaankooda iyo diinkooda ay ugu dhegan yihiin maanta ninkii aadaama ama beri aroortiis ninka aadaama anoo isagoon ii sheegin aadaan ku dhufta wuu xujoobay buu sayidku yidhi baa layidhi wuu xujoobay ninka maxaa lagu samayn jiray buuciisaa la goyn jiray hawsha waad garatee salaadda sox markay dillaacday buu sheekh maxamuud cali qablaxan aadaan iskala istaagay ku dhuftay sayidkii waa soo weystay waa la tukaday markii salaadda laga baxay buu sheekh maxamuudow kaale yaa ku amray inaad aadaanto sayidii wuxuu amarkaada amar baa ka horreeyey sayidii amarkaada hee amar baa ka horreeyey muxuu jeedaa amarkaada kii allah ka horreeye ha waad fiican tahay buur adugu xujo baxday orod inta kale marka cabsatay dhaqaaqi weyda oo sayidku markaa u qaaday tijaabada waa saasaa loo soo guurshaa ayaa si u dhow dhowoon idan waxyaaba badanoon sal lahayn ayaa sayidka loo tiiriya almujaahid alkabiir nin culamaa oo caalima ah, oo faqiiha oo aftahan oo adiiba ah, oo nin rageeda oo xinistu bannaanka taallo oon soomaali laga helaynin hadda ka horna aan laga helin dibna in loogu helay adag tahay buu ahaa marka waxyaabadan uun sal lahayn baa loo tiriyaa si sumcadda looga dilo baalasha looga rifo waxaan sal lahaynoo badan bay gaaladu iyo munaafiqiintu iyo intii diinka necbaa ilan taarikhdu inagu ma qoranne gaala inoo qorte taarikh inagu ma qoranno gaalaa inoo qorte waxay inoo meelisun baan iska wallacnaa canuuftan bash ku hayrayna wax ka warqabno waa iska yarya iska ilaaliya waxa asaga <clears throat> marka waxaa weeye in la yidhahdaan amarkaada iyo hawshaada waxaa ka horreeya amarka nebi maxamed baa cumaan u taalla marka kama reebi karo cali iyo ragga la socda hawsha ooma diidi karo riwaayadii marwaan maxamed waxaa ku timid oo sidan ka cad shahiidtu cumaan wa caliy oo cinda albukhaari cinda albukhaari kun shan boqol lixdan iyo saddex ka fiiriy riwaayada xakam isagoo muslim muusan keenin shahiidtu cumaan wa caliyan baan yaan goobjoog ahaa wa cumaan yanha can ilmutca cumaanna ummadda uu mutcada horaysa kadibna xaj la daba dhigayo wa an yujmaca baynahuma in laysku daro diidaya falama ra'aa caliyun ahalla bihima labayka bicumratin waxaja faqaala cali ma kuntu liadaca sunnat الnabiy liqowli axadin buu marka li maxaa sida maxaad amiirku u khilaafaysaa sunnadii iyo wadada caddaatay nebi maxamed qof bini aadan intuun dooni baan la ekaaday ereygiisii iyo go'aankiisa oga tegi maaye buur marka ijtihaaday iska dhaadhiciyeen cumaan iyo cumar buu ahaa laakiin alxaqu maa abi bakr waman waafaqahu oo nabigu hawshuu cadeeye saasana sax ah anagii soo maray eraygii sayidina cumar ku dacwoodayo cudurdaarkii tawiilkiisi oo odhan jiray riwaayad u dambaysay waan ogahay hawshu inay sidaata walaakinii karihtu an yadaluu mucrisiina bihina fi laraaki uma yaruuxuuna fi lxaji taqduru rusuum inagii soo maray inay ahayd min baabi sadi daraa'ic ee naska aysan diidanayn sunnadana aysan si maag ah iyo ulakac aysan u khilaafin oy ka baqayeen caamada aqoonta daranayn marka sunnadai diinka aqooni inay ku fidnoobaano qaab kale ay u qaataan sunnadii iyo shareecadii waxadaanaa saciid bn mansuur wa abubakr bn abi shaybata abu quraybin qaaluu jamacada xadaana abu mucaawiya maxamed bnu khaasim adnariin an acma sulaymaan ibn mihraan can ibraahim بن يزيد بن شhريك التيمي عن أbيه أbيه يزيد بن شhريك التيمي عن أbي ذر الغفاr رضي الله تعالى عنه قال وxu uhi صxaabigaas كانت المتعة ay التمتع تمتca xajka in cumr la hormariyo sad hadda u xajidaanba kadibna lagu xejiyo xaj كانت المتعة في الxج xajka in la tamatuco liasxaabi muxamedin buu u ahaa khaasatan si gooni ah asxaabta nebi maxamed keliya loo fasaxay oy gooni ku ahayd xukun caama ma aha xukun ummadda barho u dhexeeya ma ahee wuxuu gooni ku ahaa asxaabtii nebi maxamed buui abidar raacinriwaayaadkiisiimaamku waxadana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana cabdiraxmaan mahdiy can sufyaan athawri can cayaash bni camr alcaamiri can ibraahim ataymi can abiihi abihi yaziid ibnu shariik ataymi can abi darin qaala kaanat lana anagay noo ahayd ruksatan ay fasax iyo idan khaas oo annagu aan lahayn bay ahayd idan khaas ah oo nabiga annagana siiyey bilaha xajka inaan cumraysanno cumrada markaan dhammayna kadibna aan xaj xidhanno hawsha annaga ruqsanaloo ruqsayo gune ahayd intiinakaa laydima ogolow yacni wuxuu u jeedaa almutcata fi اlxaj buu u jeedaa وxadثna qتyبة بن سعيid qال xadثna جرير yعnي بن cبدالحميد الضبي عن فضyل بن غزوان الضبي عن زبيد بن الحارث اليامي can ibrahim ibn yaziid ataymi can abihi abi yaziid ibnu shariik ataymi qaal qaala abu dar wuxuu yidhi mar kale laa taslixu lmutcataan laba mutca ma bannaano ama ma suubato oo wax la ogolyahay ma ah ilaa lana khaasatan annaga un mooyeen mutcat nnisaa oo kitaab nikax inoogu iman doonta iyo mutcat lxaji labadaaba annaga unbay noo suubatay noo bannaan tahay wey cid kaloo looma ogolo yacni wuxuu u jeedaa labada mutco mutcat الnisaa'i wa mutcat alxaji eraygaas iyo xadiidkaas abudar waxaa ku filan keliya nebi maxamed baa hawshaa kaa diiday baa ku filan nabigaa radiyey waa inaga soo maray xadiidkii dheeraahi jaabir xadiidkii anas riwaayadiisi way soo hormarta qaybna way iman doontaa nabi maxamadow mutcatulxajiga hadda aanu samaynay en cumro soo xidhannay kadibna aan xaj ka dambaysiinay ama intaan xaj hormarinay aan u bedelnay umro cumradii markaan dhammayn haddana xaj labaad aan xidhannay oo hawshu ay ku dhamaatay ma annagay khaas noo tahay haddaan iyo sanadkan mise waa liabad ilabad mise waa weligeed ilaa qiyaami isaaca muxuu nabi ku soo jawaabay bal liabad ilabad idan xaafidka wuxuu i waxaa abudur ku filan lagu jawaabo maa ajaaba bihi annabiy sal l slam oo nabi maxamed baa hawshaa ka jawaabay ismutiis iyo abudar ku dhacay ama wuxuu taqliidiyey oo ku raacay uun wadaadihii saxaabada ee waaweynaa ee abubakr cafwan cumar iyo cumaan cumar iyo cumaan waxadaanaa qutaybat bnu saciidin qaala xadana jariir can bayaan بن bشhr can cabdالرaحmaan بn abi الشhacثاء qال aataytu ibrahim النخعي cbdiرaحman بn abi الشhacثاء haddaan ahay waxaan u tegay oon booqday ibrahim النخعي الفقيه وإbrahim التaymi labadaa wadaad oo taabiciyeyn ah faqultu waxaan ku udhi inii anugu ahumu waxaan doonayaa ahumu waxaan doonayaa an ajmaca inaan isku daroon kulmiyo alcumrata wاlxaj alcaama sanadkan isaga ah sanadka hadda aynu joogno inaan cumraysto kadibna aan xajiyaan doonaya maxaad ka leedihi faqaala ibraahim annakay wuxuu yidhi laakiin abuuka aabbaha abushacaa oo sulaym bn aswad la yidhaha almuxaarib ad garanaysaan taabicii qiimaha badnaa laakiin abuuka aabbaha lam yakun ma ahayn liyahuma bidaalika arrinkaa mid doona aduu maxaad doonaysaa inuu cumri iyo xaj isku darto sanadkan aad waxajido ood cumraysato kadibna maalmaha xajka xaj aad xidhato haa aabbaha oo hadde kaa sheekhsana kaana weynaa ma yeeli lahayn bay aabbaha garan marin ragga isaguna markaan ogolayn in eh, cumriyi xaj lala yimaado fii ashhur xaji buu ku jiray qaala qutaybaة bnu saciid xadaana jariir can bayaan bn bishr alaxmusi can ibrahim ataymi can abiihi ibrahim ataymi oo daabiod yaziid ibnu shariik ataymi annahu mara biabi dar waa ariiq labaad abi dar buu soo maray wadaadkaas yaziid ibnu shariik ataymi ah birabada meesha la yidhaahdo rabada waa meel madiina ka korayso marka waagi dambe uu dego tula ahayd oo abudar uu degaan ka dhigtay oo cumaan uu geeyey markii xoogo dhowr goor ay masaal isku qabteen isku yar rafaadeen yuu ka baqay in bulshadu ay ku yar fidnowdo ama khilaafkaasba khilaaf kale loo arko marka wuxuu bal aan kala nasanne tuulada degnow hawshan caasimadana bal ka yar fogow oo meeshu ku dhinto waaka dambe lagu xabalay saxaabiga fadakara lahu dalika arrinkaasuu u sheegay ibraahim ataymi yani yaziid bnu shariik ataymi ayaa arrinkaa u sheegay faqaala wuxuu yidhi oo ah in la cumraysan karo bilaa xajka oo cumro la hormarin karo faqaala wuxuu yidhi abu dar inamaa kaanat lana khaasatan duunakum hawshaa tamatuc fi lxaji ah annagay gooni noo ahayd idinka sokodin idinka laydima ogolo annagun baad allasu waa maxay axkaamta ina muslimiintu ay ka siman sharciga ka yimaada muslimiintoo ka dhexeeya kaasa asala ilaa nabigu odhanayo hawsha hebel bay gooni ku tahay hawshaana hebel bay gooni ku tahay sida saxaaba qaarkood axkaam lagu khasisay asalku waa midka midka labaadna naaska nabigaay khilaafsan tahayoo diiday in khaas lagaga dhigo saxaabada ama sanadkaas oolu nabigu yidhi bal waa maxay waa caamatun lilmuslimiina ilaa abad اlabad وxadثna سacيid maنsuur بn abi cmar جamيiعا can اlfazariي fazari waa ninkaa dambe mran bn caawiyat alfazari baa loo jeeda abu isxaaq alfazari ma wax loo jeedo jamiican can اlfazariي qaala saciid asag wuxuu hi mansuur markuu xadidka tabinaya fazari ma dhihine wuxuu yihi xadaثna marwan bn caawiyat alfazari akhbarna sulayman bn طarkhan الtaymi can hunaym bn qays almazini qaala sa'altu sacd bn waqaas baan weydiiyey can اlmucati ay mucat اlxaj baan weydiiyey tamatuca fi اlxaj faqaala wuxuu hi sacd bn waqaas aلzuhri nabiga reabtigii facalnaaha waanu samaynay ay اlictimaar fi اlxaj ay اlictimaar fi اlxaj ay اlcumra fi ashhur اlxaj facalnaaha waanu samaynay in bilaha xajka la cumraysto wahaadaakani yowmaidin maalinkaana kaafir uu gaal yahay bilcurushi tuulooyinka maka uu joogay iyo daashashkeeda yacni wuxuu ujeedaa curushka ka wada jamcu cariish weeye buyuuta makatuu u jeedaa sayidina mucaawin abi sufyaan waagi dambe u madaxweynaha wuxuu taqliidin jiray ra'yigii cumaan bni cafaan iyo cumar buu taqliidin jirayo in bilaha xajka gudahooda shawaal iyo sida taaliya carafo la cumraystuu diidi jiray sacd muqaas baa hawsha la weydiiyey wuxuu yidhi bilaha xajka in la cumraysto way dhicista waanay samayn jiray ninkan hadda ummadda u diidhayoo gaala buuri isagoo gaal aan hawshan samayn jiray wuxuu jeedaa sayidina macaawiye labcaa wuxuu islaamay sanadkii siddeeda hijrada waad garanaysaa cumradan dilqacdi goormay dhacday xudaybiya sanadkii toddobaad tii ka dambaysayna tii sideedaad oo bilowgiisii ah idan ee dhammaadkiisa cafwan marka wuxuu uhi kanoon aan islaamin yaan cumrat lxudaybiya la nimid iyo cumrat alqada oo lixaad iyo toddobaad ahaa ama toddobaad iyo sideedaad ahaa hal sano gudihiis ku ah adugu labiyo toban beel gudahood facalnaaha ay ilcumra fii ashhur xaji baa loo jeedaa la socda hadda maxaa yeele xajulwadaaca dambe saxaabigu waa socday waa muslim abu mucaawiya inaad fahantaan muaraba wa haadaa saxaabigan hadda hadlahayo ummadda u diidahayena kaafirun mushrikun buu ahaa bilcurushi daashashka iyo guryaha maka buuri yacni buyuuta maka isagoo jooga wuxuuna u jeedaa cumrat alxudaybiya wa cumrat alqadaa buu ka wadaa marka halka laga qaatay mararka qaarkood waxaad soo martood ka toobad keentay markaad sunnada garab marto in lagugu xanuujin karo adoo jaahiloo mushrika ah, in hawshan shamin jira iska fadhiisaa lagu dhihi marka lagu kari waayo laakiin haddaan hawsha adan sunno khilaafin in hawl horood ka soo toobadkeento lagugu qanjiiriyo ma bannaano lann waxay noqonaysaa marka maxay isu bedeli xambay noqon xambay noqon iyo hiibay noqonaysa laakiin hadda waa maxay waa hiiba limaslaxa diiniya ruuxu markuu sunno khilaafay in lagu xanuujiyo la hogaysiiyo hawshuu ku degdegahayo hortaagan yahay in hortiiba la jideeyeyba uu asagu yahay nin hadda soo rogsado hadda soo orday وxadثna abu bكر بن أbي شhيبة قال xadثna يحيى بن سعيid القطان عن سuلayمان yعnي بن طرخان التyمي بhذا الإسناad sanadka dad maraysono can hunaym بن qaysin sألtu بن وقاas haddani soo maray marka sayidina عalي iyo asxaabta soo radiyey sayidina cuثmaan kuna diiday kana yeeli waayey inay sunnada baal maraan ay khilaafaan waxaa kaloo arkaysaan sayidina sacd waqaas azuhri faris اlislaam oo diidan waraamihi oo diidan in la khilaafo sunnadii nebi maxamed oo xataa iska lalaatay saxaabigii qiimaha badnaa ee mucaawiya oo yidhi waagaan hawshaa samayn jiray waad soo ruculaysay waa la shubi jiray wey shalaa waa la shubi jiray hawshan nebi maxamed oo taagan baanu samayn jiray adoo gaaloo mushrig oo nabiga la dagaalamaayo ayaan diintan ku dhaqmi jir markaas maanta noo diidaysa waa hadal culus weeye dacanaa minkadii cumaan hawsha way dhaaftay hadda way ka tagtay wa qaala fii riwaayati wadaadkan dambe yaxya riwaayadiis wuxuu ku yidhi yacni mucaawiya yacni mucaawiya wahaadaa ishaarada wahaadaa yowmaidin kaafir wuxuu u jeedaa mucaawiya bn abi sufyaan buu ka wada وxadثnي cمر الناqد قال xadثna أbو أحمد الزبيري محمد بد الله الزبيري xadثna سفyان yعن بن سعيid بن سعيid inuu sufyaan ibn saciid yahay baa raajixa waxadaanii maxamed bi khalf qaala xadaana rawx bn cubaad alqaysi xadaanaa shucba jamiican si wada jira sufyaan iyo shucbe can sulaymaan ibn tarkhan ataymi bihada alisnaad sanadkaad aad soo marayseen oo shucba wuxuu ahaa dican wuxuu ka qaadanaya xadiidka eh, cafw waxaan rabaa eh, sulaymaan eh, tarkhan ataymi xadidka wuxuu ka qaadanaya ninkii la odhan jiray hunaym ibnu qays almaazini can sacd bn waqaas bihada اlisnaad sanadkan oo kale ku tabiyaa u tabanaya fadakara wuxuu sheegay wadaadkan dambe mila xadiiihima fadakara mila xadiiihima shucba hadda ujeeda shucba wuxuu sheegay mila xadiiثi marwan ibn mucaawiyat alfazari wa xadiiثi yaxya bn saciid alqaطaan can sulayman tarkhan ataymi ayb شhucبة can sulaymaan marwan mucaawiyata can sulaymaan saciid yaxya bnu saciid alqaطa can sulaymaan hade saasuu ujeeda wa fii xadiiثi sufyaana xadiidka sufyaane hore waxaa ku jira almucati fi اlxaji almucati almucatu baana ii dhigan laakiin sida fiican waxaa weeye sa'altu sacn waqaas can ilmucatida horay daba taaganta sa'altu sacn waqaas baan weydiy can اlmucati fi اlxaji ninka hore wuxuu ku gaabsaday oo marwaan ahaa can ilmutca fi lxaji ma raacinin riwaayadii yaxmed saciid alqaطaanna waa sidaasoo kale edna can ilmutcati bisay ku gaabsatay laakiin riwaayada sufyaan aلthawri can sulaym طarhan الtaymi iyadu maxay tidhi can ilmutcati fi اlxaji sacd waqaas waxaan weydiiyey almutca muطlaqan ma ahayne mutcat اlxaji baan weydiiyey ee ma weydiinin almutca fi الnisa mutcat الnisa ay sأltu sacda can اlmutcati fi اlxaj xadaana zayd bn xarbin qaal xadana ismaaciil bn ibraahim bn culaya buu u jeeda xadaana aljurayriy wasmuhu saciid ibnu iyaas aljurayri waad garanaysa ninka imaamka jabalka xaafidka ah can abilcala wasmuhu yaziid ibn cabdilaah abulcala yaziid bn cabdilah bn shakhiir weeye muarif walaalkii wey can muarifin ibni cabdilaah ibn shakhiir oo marka muarif iyo abulcala waa walaalo waa riwaayatu ahin can akhiihi baa loo jeeda qaala wuxuu yihi muarif qaala lii cimraan bnu xusayn alkhusaaci wuxuu igu yidhi innii anugu haddaan ahay cimraan la uxadiuka bilxadiii اlyowm maanta xadii baan kuu sheegahaya yanfacuka allaahu bihi bacda alyowm maanta kadib rabbi uu kugu anfici doona xadii iyo sheekan kuu sheegi doonaa hadda kadib aad u baxsan doontood u aayi doonto kow waclam waxaad ogaataa anna rasuul allah rasuulka ilah sal slam qad acmara inuu cumraysiiyey fii ashhur xaji buu jeedaa طaa'ifatan koox oo min ahlihi reerkiisa fi اlcashri cashri dilxija tobanka dilxijo bilaabatay yuu ahalkiisii qayb ka mida nabigu yidhi cumraysta kadibna xajiya hadda waa siduu caaisho amray waa siduu faadimo amray waa sidii hooyooyinkeenna ummahaat lmuminiin waxaan caaisho ka u faray waa siday saxaabadu u badnaayeen laakiin cimraan muxuu magacaabayaa aalu beytkiisa khaaska wuxuu magacaabay nabi maxamed waxaa lagu yaqaanaa shayga wanaaga wuxuu ugu hormarin jiray inuu ahlkiisa ka bilaabo xumaantana wuxuu oga horreebi jiray ummaddan oga daraa inuu ka fiijo ama oga dego ahalkiisa wa andir cashiirataka alaqrabiin waa kii ka bilaabay ribadii la baabiinhayay iyo dhiiggii la cafinhayay oo dhan buu ka bilaabay dimaagii ree bani cabdilmualib iyo ribadoodii waa kii ka soo bilaabay marka hadday mutcatulxaji xun tahay oysa fiicnayn nabigu ma fareen aalu beytkiisii buuinleeyahy saxaabiga cimraan ibn xusayn ah qad acmara aa'ifatan koox buu nabigu cumraysta ku yidhi min ahli ahlkiisa fi lcashri tobanka dilxij haddaba mar hadday sidaa tahay oo nabigu iskadaa ummadii kale guude ahlkiisii khaaska uu fari falam tanzil aayatun tansakhu dalika aayad qur'aana oo xukunka nabiga nasakhtay ma soo degin buuri walam yanha canhu nabigun ummadda kama reebin xataa madaa liwajhi ilaa uu nabigu xijaabto uu nabigu geeriyooday xataa madaa ilaa u dhaqaaqay liwajhi yani hageen u socona wejigan xagee aadan yahay geeri iyo ajal kulu nafsin daqiiqat lmowt wey mar hadday sidaa aayadna aysan soo degin nabi maxamed ummadda uusan ka irta'a waagidan wuxuu arkay kulumrin qof kasta bacdu intaa kadib maa shaaa an yartaiya wuxuu doonay inay la qumanaato wixii intaa ka dambeeyey nin walba wuxuu doonay wax la quman iska sameeyo ku gadaal xoorahaya oo u durxulahayaa sayidina cumar sayidina cumar waa isagaa bilaaba hawshaas irta'aa la qumanaatay kullu mriin qofka walba bacdu intaa kadib bacda rasuulilaahi qur-aan ma soo degin reebaya kama reebin ummadduu faray aalu beydkiisibuu faray maa shaa wuxuu doona an yartaiya inay la qumanaato min alra'yi la min alru'ya وxadaثnah إسxاaq بن ibrahim ومxamed بن xaatim kilaahuma can wakiic can sufyaan الthawri can اljurayr سacيid في hada الإsnaad sanadkanay ku wariyeen haddaad marayseen jurayri can abilcalا can muطarif can cimraan bn xusayn وqاal bn abi xaatim wuxuu ihi fii riwaayatihi irta'aa rajulu ninbaa wuxuu arkay bira'yihi laqumanaashihiisa maa shaءa wuxuu doonay buu arkay oo ummadda in loo diido cumrada fii ashhur اxaj yacni ninkana wuxuu ka wadaa oo u jeedaa cumara radi allahu tacala canh وxadaثnii cubayd الlah bn mucaadin qaala xadaثna abi aabihina waa mucaad bn mucaad alcambari xadaثna shucba shucba marka haddana asaguna mutaabacaynaya sufyaan athawri can اljurayri horana waynu soo maray ibrahim bn culaya can اljurayri can xumayd bn hilaal alansaari can muطarif bn cabdilah marka xumayd ibnu hilaalna wuxuu mutaabacaynayaa abilcala can muطarif qaala wuxuu hi muarif qaal lii cimraan bn xusayn cimraan xusein wuxuu igu yidhi uxadiiuka xadiian qisaan kuu sheegi casa allaahu rabbi uu ama laga yaabo an yanfacaka bihi inuu kugu anfaco kugu dheefiyo waad baxsada diiniyan xagga diin ahaaneed kow ina rasul la sal slam bayna xajatin wa cumra nebi maxamed xaj iyo cumru kulmiyo isku daro isku ladhay qira qaarin buuna ahaa uma intaa kadib lam yanha canhu ummadda kama reebin jamcigaas xataa maata ilaa uu xijaabta walam yanzil ma soo degin fiihi fi kuma soo degin yuxarimu u diido ka xarima intaa waxaa dheer manaaqib aan leeyahay si gooni ana waan kuu sheegi buui inaan nin degdegay aan ahayn oo wuxuu huba sheegaya waqad kaana yusallamu calaya waa lay salaami jireen malaa'ig baa salaami jirtay saxaabigan cimraan xusein waad ogtihiin xanuunkan u taqaanaan babaasiirta ama qoormaadida la yidhaahdo ayaa ku dhacay aad u dhibi jiray wuuna u sabri jiray xanuunka iskama daaweyn jirin farhu ka qaaday malaa'igta marka asagoo madiina dhex soco si toos u salaami jirta assalaamu calayka yaa cimraan malaa'ikatu rabbi alcaalamiin baa salaami jirtay sabirkiisii iyo tawakulkiisii intuu la egyahay bay u bogeen waagi dambaa lagu qalqaalay inuu isgubo isdaaweeyo oo baasha way ku dhibto waxaa iska daawey ibnu ziyaad oo markaa madiine amiir ka ahaa amarka bixiyo faray dhakhtarna u soo diray hawshii buu yeelay malaa'igtii baa salaanta ka goosatay mutawakil halkan imaamku joogaad ahay oo tawakilkiisu buuxee tawakilkiisu afka marahaye maxaa badda ku geliyey salaantii ka goosteen idan tawakilkiisi baa meeshuu marahayey hoos oga dhacay salaantii ka goosteen tiibuu ka waqad kaana yusallamu calaya waa la islaami jiro malaaig baa islaami jir xata taawaytu ilaa an isgubay buui ilaa intaan madana iskala daalay malaaig baa islaami jirtay faturigtu waa layga towsaanta waa laga taraktu اlkaya isdaaweyntii iyo gubniinkii iska daaya facaada salaantii baa iisoo laabatay markaan hawshii joojiyo oon hawlahaygii alla tala saartay aan ku laabtay xanuunkan aan u sabray qormaadii aan farahan ka qaaday maxaa iisoo laabatay salaantaydii marka wuxuu u sheegahayaa ninkan taabicigu wuxuu rabaa in hadalka uusan fududaysan loo sheegayo waxaanan hubin ma sheegahaye sunnada ha gara marin buule intaad wadaad ra'yigii aad qaadato nebi maxamed ha gara marin hadalkiisa waxadaanaa maxamed muana bashaar wadaadka hadhow markuu akhra yimaado asagu wuxuu ta'wiishaday ama qiil uu ka dhigta asagaa sheegan doona aduu maxayd ku dacwoon mushkiladu halkaasay ka taaganta sayidina cumar iyo cumaan hadhow hadday dha ilaah annagu waxaan hayn umariyo khulafaan ahayn bulsho badanoo malaayiin mas-uul ka ahayn in culummo oo sunnada garanaya caamo antaraari oo wax bannaan iyo waxaan bannaan isku qabanhayna waan mas-uul ka ahayn inay wax kharibaan baanu ka baqnay kala fogeeyaan nidhi dhib kale maanan rabin sunnada nabigaadana waan ogayn allahu haddee warkaayo wakaas in loo cudurtaa laga yaabaa laakiin adigan madaxa kuusan ee sunnada nabigana ay ku cadahay ee umar iska daba istaagay cumaan nabi maxamedna khilaafay maxaad ku xujooni gartaadu maxay noqon miyayna warkayga kuu caddaanay waryaa haa alla waa ii caddaatay maxaad u wadaadahan ka daba doontay maxaad dhihi rasuulkayga sunnadiisi mayan kuu caddaanin oon laguu sheegin oon saxaaba kuu tabinin adugu qiil ma lihid adu hawsha waa adkaanaysaa marka wadaadahana u cudurdaar hee sunnada nebi maxamedna faraqa qabso calayhi الsalaaة wasalaam وxadثna mxamed مثنى وbشhاr bundar qال xadثna mxamed بن jacفر gundar xadana شhucb بن xajاaج can xumayd ibn hilaal alcadawi alansaari xagga xilfiga qaala wuxu uhi xumayd samictu muطarifan baan maqlay riwaayadan wuxuu soo celiyey atasriix bisamاc baa ku jira qaala li cmrان بن xusein wuxuu ihi bimili xadiiثi mucaad buu sheegay mucaad ibn mucaad alcambari can shucba ayuu marka wariyey wadaadkan undara hadda uu tabiyey وxadaثna waxaa kaloo xadidka noo tabiyey mxamed muثanى wbashaar mxamed bashaar bundar qaala muثanى asagoo fii riwaayatihi xadana mxamed jacfar can shucba can qataada muslima waxaa weeye riwaayo xogo muran ku jiro u dambaysiiyey riwaayaadkii xumayd ama muطarif riwaayadaasu u dambaysiiyey oo riwaayata qataadan u jeeda marka riwaayadan riwaayada horu soo hormari waa arkayseen muطarif wuxuu ka soo bilaabaan filahaya riwayada muطarif waxay nagu soo bilaabatay jariiri can abilcala can muarif waxaa ku xigay sufyaan can jurayri baa ku xigay haddana shucba can xumayd can muarif baa ku xigay wuxuu soo maray haddana shucba can xumayd kadib hadduu shucba can qataadu keenay gadaal buu geeyey ayagoo la ogyahay riwaayada shucba can qataada inay tahay min asaxi alriwaayaat ay tahay hadal ku jira darteed buu gadaal u geey xadna mxamed jacfar kundan can shucba xajaaj can qataad can muarif qaala wuxuu hi wadaadkaas muarif bn cabdillahi bn shakhiira bacaa ilaya cimraan xusayn cimraan xusein baa iisoo fariin diray fii maradihi aladii tuwafiya fiih xanuunkii u geeriyooday oo ku dhintay usan ka kicin ayuu fariin iisoo diray ii imow faqaala wuxuu hi inii kuntu muxadiaka biaxaadiia anugu waxaan rabay buu inaan kuu sheego axaadii dhowr ah riwaayada muslimna walaa fii saxiix bukhaari xadiidkan markay marhayaan halkan qise bashay oo ah cumrat lxaj ama alcumratu fii ashhur lxaj bashay sheegaan axaadiiana dawaa jamc jamca weeye qisooyinka kale uu saxaabigu u sheegay ardaygiisa taabiciga ah ma aysan soo tabinin axmed baasa wariyay asagoo dhammaystiran raqamka xadiikaad ka fiirin karta waa inuu sheegi doona riwaayada axmed oo dhammaystiran horta bal inta muslimiin dhammayn lacal allah rabbi waxaa mudan yahay an yanfacaka biha axaadiista inuu kugu anfaco bacdii aniga gadaashay markaan geeriyoodoon xijaabto warkaan maanta koodhan kuu tabiyey rabbi inuu kugu anfaca laga yaaba iga dhegayso fain cishta haddaad noolaatood iga dambayso cafwan fain cishtu fain cishtu anugu haddaan xanuunkan ka kaca buuhi ku jiro faktum canii qari buuhi axaadiistaas waxba yaysan fidno keeninoo cimraan baa ummadda kala jabinayaan la odhanini ii qarioo hawsha xaj wain mutu haddaan geeriyoodana faxadi biha in shita ummadda gaadhsi oo cimraan baan ka furaadhe warkiisa asagaan dibniisa ka qaatay nebi maxamed muuna iiga tabiyey warkaad sheegaysaan yeeli maayo inahu qad sullima calaya waa la islaami jiray waryashaani salaam bay malaa'igtu islaami jirtay waclam ogow ana nabiy alla sal slam qad jamaca bayna xajin wa cumr waxaad ogaataa nebi maxamed inuu isku dari jiray xaj iyo cumro uma intaa kadib bacdamaa nabigu isku daray xaj iyo cumro fii ashhur اlxaj uu isku daray miduu saxaabada amray iyo miduu sameeye wey nabigu waa sameeye isagoo ah, waa faray weliba waa aad ba ugala dagaalamay waad garanaysa wuxuu nabigu saxabada qaabka ula hadlay uma intaa kadib lam yanzil ma soo degin fiiha fi اljamci ama fi اlcumrati fi ashhur اlxaj ma soo degin kitaab ullahi kitaab rabbiga kuma soo degin walam yanha canha nabiy اllah nabiga ilah ummadda kama reebin qaala rajulu laakin qaala rajulu weeye faqaala rajulu ninbaa wuxuu yihi fiiha fi اlcumrati fii ashhur اlxaji bira'yihi isaga laqumanaanshihiisi maashaa wuxuu doono cumar buuna u jeedaa marka u duulxulaya saddex arimoodoo muhiima ayuu nabiga ka soo guuriyey cimraan bn xusein markuu saxaabigan taabican xadika u tabiyey muarif ah tukood wuxuu uhi waclam ana khayra cibaadillahi yowma alqiyaamati alxammaaduun waclam ana khayra cibaadillaah yowma alqiyaamati alxammaaduun waxaad ogaataa maalinka qiyaamo addoommada ilaahay kuwa u khayr badanee u wanaagsan waxaa weeye dadka waagay adduunka joogay ilahay in badan ku mahadin jiray wixii ku dhacba alxamdu lilah mahad alle waa la khayr waa la fiicanya waa buuxnaa waa dharagsannahay dadki ilaahay had iyo goor ka mahad sheegan jiray in balaaya sheegga ahayn dadkaasa aakhara ugu khayr badan waa masale muhiima waclam waxaad kaloo ogaadaa annahu lan tazaala طaa'ifatu min ahli اlislaami yuqaatiluuna cala اlxaqi laa daahiriina cala man naawa'hum xata yuqaatilu اdajaal waxaad kaloo ogaataa ummadda muslimka laga waayimaayo koox iyo urur iyo qayb ayaga kamid mid ahoo xaqa u taaganoo ku dagaalama oo xaqaasi dadka diidan ku halgama ilaa waaga u dambaysa dajaal iyo ciidankiisa la dagaalamaan waclam ana rasuullahi qad ictamara fi ashhur xaj saddexdaa masalow kow aakhara addoommaha waxaa u khayr badan ilahay agtiisa dadka ilahay ka mahad sheegta ee rabbi ku mahadiya dib iyo dheef waxay qabaanba alla ka mahad sheegto labaad daa'ifo muslimiinta ka oo xaqa u hiilaysa kuna taagan kuna halganta lama waayahay ilaa adduunka laga rogayo midda saddexaad waxaad ogaataa nebi maxamed inuu cumraystay bilaha xajka gudahooda xaji iyo cumro israaciyey saxadan uu faray waagii dambena wadaad wuxuu la qumanaday ayaa soo kordhay oo lagu fidnoobay saddexdaa masalo uu sheegay axaadiiu sheegayey saddexdaa xadiid wey saddexdaa qiso wey marka faahfaahsan waa idiin sheegay marjica ayb wman axaalaka faqad asnadaka la yidhi ama man asnadaka faqad axaalak ayb xadiidkan marka alimaam abulxasan cali bni cumar alxaafid addaara qudni ayaa wuxuu sheegay xadiidkan shucbi can qataada can muطarif can cimraan bni xusein alkhusaaci inuusan saxiix ahayn buu sheegay inuusan saxiix ahayn iyuu sheegay wuxuu yidhi xadiiu shucbata can xumayd u fiirsadaha taxdiiu shucba can xumayn waa laba riwaayada hore aad soo marteen riwayada hore maxaad soo marteen cubaydاllahi bni mucaadin can abiihi can shucba can xumayd can muطarif soo marteen waxaa ku xigtay khundar can shucba can xumayd can muطarif wuxuu ihi waclam wuxuu ihi xadiiu shucba can xumayd bni hilaal waa صaxiixun xadiis wa ama xadiiu qataada oo riwayada haddaad haysaana وأma xadiiث qtاadة faإnama rawaahu غundar can سacيid bn abi caruubة la can شhucbة وlam yarwihi فيma أclam can شhucbة غayru baqiya sidaasuu yidhi wuxuu rabaa inuu yidhaahdo xadiidkan shucbe ee can qataada ah sidaa waxaa ku wariya keliya baqi bn waliid baqi bn waliid keliya yidhaahda can shucba can qataada can muطarif waxaad kaloo ku dartaa de hadda qundar baa yidhi qundar can shucba can qataada can muarif qundar waxaa mutaabiceeyey siduu sheegay baqiya ibn اlwaliid can shucba can qataada can muarif idan riwaayadan bu wuxuu marka saxiixa ma aha maxaa xadiidka lagu yaqaanaa waxaa lagu yaqaanaa in la yidhaahdo can saciid nabi caruuba qundar can saciid maxamed bnu jacfar qundar can ibn abi caruba can qataada can muarif weeye in shucba meesha la soo geliyo waa khaa waxaa la tafaruday in la soo geliyo shucba meesha la yidhaahdo maxamed jacfar can shucba can qataada la yidhaahdo baqiya keligii riwaayadan marka baqiye iyo t maxamed jacfar waxaad ku dartaa riwaayat الnasaai fii sunanihi waxtaja biha oo khaalid bn xaaris alhujaymi can shucba can qataada can muarif marka warka uu sheegay daara oo war bilaasha oo war bilaasha saddex xaafid baa isku raacayay xadiidka inuu yahay can shucba can qataada can muطarif warka uu yidhi walaa aclamu wax wariyey ilaa baqiya can shucba can qataadana waa marka wuxuu xusuustay nasaai bay ku qoran tahay markaa hadalkaas tatabuca ku yimid waa hadal aan qiimo badan lahay ixtaja bihi النasaaئiyu min طariiqi khaalid bn xaari alhujaymi can shucbata can qataada can muطarif muslimna ixtaja bihi can maxamed bn jacfar can shucbata can qataada can muarif asaga daarqudina wuxuu inoogu daray inay jirto riwaayatu baqiya can shucba can qataada can muarif waa riwaayatu xaafidayni oo khaalid iyo gundara maca mutaabacati baqiya wax khilaafsanna maba jiraba wax khilaafsanna ma jiro marka sidaa loo dhigo amaa maxamed jacfar gundar waaba arday khaas ah waa ahbat الnaasi fii shucba inuu sheekhiisi laba xadiid ka xifdiyo oo midna uu yahay shucba can xumayd midna uu yahay shucba can qataada waa hayru mustabcadin wax la fogaya la inkari kara maaha inuu xifdina waxa caddaynaya labagood baaba ku raacayba midna waa khaalid ibn xaari alhuja midna waa baqiya marka xaggee tawhiimku ka imanaya iyo takhdi'adu marka xoogow deg deg baa xukumka ku jira cala ayati xaal qowl النasaaئي wa muslim ayaa agtanu arjaxu min naqdi abiاlxasan adara qutni xadana isxaaq bn ibrahim qaal xadana ciisa bn yunis bn isxaaq asabici qaala xadana saciid bn abi caruuba riwaayaduu kuu sheegay waa tan riwaayadu uu leeya xadiidku wuxuu caan ka yahay saciid ayib waa tan can saciid bn abi caruubata can qataada can muطarif bn cabdillah bn shakhiir can cimran bn xusein qaala wuxuu idhi iclam ogow ardaygiisii muarif buu la hadlahayaa ana rasuulalahi jamaca bayna xajin wa cumratin qaarina waa ficlan amaa qowlan saxaabadii buu amray inay tamatucaan lam yanzil ma soo ay fi lcumrati ama fi ljamci bayn alcumrati wاlxaj kitaabun kitaab qur-aanoo noo kitab quraan haddii la waayo nebi maxamedna ma reebin ummadka yanhana canhuma rasuul اllah rasuulka ilaahay nagama reebin inaan isku darro cumre iyo xaj uma qaala fiiha rajulu bira'yihi maa shaa buui kadib intaa kadib ninbaa wii la qumanaa ee isagu ku ijtihaada la yimid lagana dhegaysan maayo ujeeda idan saxaabadu waxaad ku arkaysaa hadday sunan axmed u caddaato si walbay wadaadka u xurmaynayaan ama u qadarinayaan way tilmaamayaan inuu khaldan yahay sunnadan uu khilaafay fadqalale iyo buuq iyo fidno aan kicinaynin ummaddana aan horkeenin oo innaga soo marray abu muusa alashcari oo la sugay cumar ee bal suga raggaan u jiray oo suga amiirkii baa hawl badlaa la yidhi kii la dooday kii yidhi maxaad u bedelaysa waad ogtahay inaan saaysa wuxuu waxaan ka baqay inay wax kale kharribaan mooyeen sunnada waan oga idan abu muusa la soo dooday cumar cali waxaa la dooday cafwan cumaan waxaa la dooday caliy waxaa kaloo cumar iska lalaadshay cimraan bn xusein mucaawiya waxaa fooda geliyey sacad bna waqaas azuhri ma ogola saxaabadu in sunnada nabi maxamed ka leexdaan ma yeelahayaan laakiin sidiinoo kale baashu ummadda ha la kala fiijiyo ma aha masaa'ilku darajay u leeyihiin darajay u leeyihin miisaan buu shay qad jacalahu likulli shayin qadara masale kasta miidaanteeda iyo miisaanka ay leeda yaan la dhaafinin danta guud iyo wada socodkan ha la ilaaliyo sunnadana yaan la quursanna ha loo heeliyo marka waad isu keeni kartaa wadaadka inaadan ku xadgudbin xagganna sunnada aad ilaaliso labadu waa la jamcin karaa laakiin ninkay aqoontiisu yarta wuxuu moodayaa inaan la jamcin karin masaa'ilkan ka hadlayna waa masaa'ilka ama ijtihaadku ka furan yahay ama khilaafka saaiqu uu ka furan yahay waxaa ku jira saxaabadu inay ka niqaashi jireen almasaa'il alijtihaadiya ka niqaashi jireen masaa'ilka khilaafka uu ku jiro fima yasuuqu fiihi اlkhilaaf xaggana ay markuu xaqu caddaado cidna aysan u xeerin jirin oo aysan oga tegaynin baa ku jirta oo nasku hadduu caddaada bacda almunaadara naska in loo khuduuca ay waajibtahay xaggana aan baa laga marin oo laga leexanayn وxadثnii wxaa kaloo xadidka ii tabi cafwan وxadثna mxamed مثنى xadثna cabdالsamd yعni ibn cabdilwاriث بن سacيid xadثna hmaam yعni ibn yaحya bn alcawdi ibn dinar qala xadثna qتاadة hmaam waa min أثبت الناasi في qتاadة kadalika sacيid bn caruب waa min أثبت الناasi في qتاadة kadalika shucba isaguna riwaayadiisu aad ba loo jecel yahay can muطرف can cimrان بn xusein qaala تamatacna maca rasuuli الlah rasuulka la jirankiisa ayaan tamatucno aan cumraysanay bilihii xajka kadibna aan cumro u dambaysiinay walam yanzil fiihi اlqur'an qur'aan kuma soo degin noo diidaya qaala rajulu bira'yihi ma shaa waxadaaniihi xajaaj ibn shaacir xajaaj ibn yuusuf ibn xajaaj aلthaqafi xadaثna cubayd الlah bn cabdاlmajid alxanafi xadaثna ismaaciil ibn muslim alcabdi xadaثanii maxamed bn waasic alasdi abu bakr alasdi zaahid almujaahid alkabiir in aad u qiimo badanoo la jecel yahay wey tarjamadiisa fiiha min alkhayraati walbarakaati maa laa yaclamu ila allah aadha loo akhriyay ragga qiimo badan ee salafka ee ilaahay ku manaystay cilmiga zuhdiga cibaadada ee khayr oo dhanba jamciyey taraajimtooda ha la akhriyo ha laga faa'idaysto kii odhan jireen axmed ibnu xambal alxadiiu can الsaalixiin waa jundu min junuud illah juntu min juudillah dadka saalixiinta alkhayrka dhaqankoodii wanaagood in lagaaga sheekeeyo xoogow iimaaniyadka kuu kordhahaya say u dhaqmi jireen siday ilahay uga cabsan jireen siday sunnada ugu dhaqmi jireen marka ragga hawsha ku caanbaxay maxamed ibn waasix baa ka mida alsdi abubakr alasdi albasri baa ka mida qisooyin badan ba uu caanu ku yahay laga soo guuriya nin wuxuu ah xaggana cibaado badan oo zaahid oo caabid ah xaggana oo khazaa ah badan buu ahaa qutayb muslim xilliguu amiirka ahaabuu ku duulay turkiga waagii la furan hayay ee lagu jihaada qolyahan atraagta ah dowla byzantin la duminay markay muslimiintu iyo gaala isu safteen baa la filin oo gaalaa ah soo kordhay muslimiintu toban kun meelahaasay noqdeen ama tira yar waxaysan ku talagelin baa soo fakaday xaggay ka soo duuleen xaggay ka soo duuleen muslimiintii la junjuunsadaa khatar la galay muslim qutayb wuxuu hi la baryo nimankana waan iska cilfoodan gelinaynaa waay doona ha dhaco ama la rogmado ama hala dhamo waa in fooda la geliyo laakiin ilah la bari habeenkii dhan baa la qunuudahayo la tuko ilah la barya waaga markuu bidha salaadan waxaa in la isgalo ciidankii markuu safay oo hagaajiye wuxuu yidhi maqan ciidankii waa la dhan yahaa layidhi bal fiiriyo masaajidkii wax ku jira nin baa wuxuu ya amiir almuminiin wuxuu yidhi maxamed muwaasac ku jira keligii oo farta taagahayo ilaahay baryahaya markaasuu qutaym wuxuu la asbaxu moxamed bin waasic axabu ilaya min aaaiina alfa cinaanin farta uu taagay ilahay ku baryahayo yaan ka jeclayba maanta soddon kun oo farasoo dagaalka soo gasha soddon kun oo fardooley ah inay iisoo gurmadaan waxaa iga qiimo badan buui fartuu taagahayo maxamed bin waasic markuu ilaahay baryahayo subxaana wa tacala nin zaahida oo caabida oo mujaahida oo khayr badan buu ahaa oo markuu og yahay fartaa uu taaga culayskeeda fardo maxay taraan adoo kumaankum ah wa yowma xunayni id acjabatkum baadyaa ka dhacaysa oo cujbaba ku geli karaba laakiin xilliga aad dareemayso inaad daciif tahay axdan allah inuusan ku badbaadin karin eed rabbi si toos iskuu dhiibto ama yuujiibu lmudara ninka farta taagan uu yahay maxamed waasi aad buu u jeclaystay ninka amiirka wayna noqotaade magdheer bay isku dhaxleen guul aan la filaynin baa timid haniimo turki maalinka lugta la baxeen wey ee isdhiibeen la jabiyey aad qiimo badan buu ah waxaa a wuxuu aad u necbaa waxuu aad u necbaa nimanka boqorada ah ee islaamka sheeganay niman hadda fiicanoo muslimiin ayaan kuwa horen ka hadlayn ilaa nadar wuxuu necbaa in laga qaato hadiyada kii loo tago nin ah ama caabida intuu u tago ama caaqila inuu wax ka soo qaato jaaizi iyo abaalgud iyo dhaqaalayn iyo tabiino in loo doonto diidi jiray nimay saaxiibba ahaayeen oo asna taabicia ah oo maalik bnu dinaar loo odhan jiray yaa maalin amiirkii basra xooluu qaybinayo wax ka qaatay jawaa'is wuu culummadan siinayaa oo indheergaradkii qaybta sare raggan ku xurmaynayaa ayuu xoogu ka soo qaatay maxamed waasix baa maqlay maalik bnu dinaar oo nin caabid oo qiimo badnaa inuu xoogu ka soo qaatay madaxweynihii amiirkii basre wuu tegey wuxuu hi waxaan maqlay inaad amiirkii basra maanta xoogow xandhow qayb wax ka soo qaadatay maxaa kugu dhac wuxuu hi yaa bakar waxaan ka soo qaaday ma cunin buui cidna ma siinin addoommaan ku soo iibiyey waana xoreeyey buui saasaan intaasaan uga dan lahaa lacagtii waan qaaday suuqan la tegey addooma muslimiin hoos ka dhiban baan ku soo iibiyey fa actaqtum liwajhi illaah wuxuu shaydaan baa meesha kuu galay hal su-aal baan ku weydiinaya maalik bnu dinaarow ninkan amiirka ah intuusan xoolaha ku siinin iyo markuu ku siiyey kadib labada xaalo isku miisaano kee qalbigood u yar nugul yahay maanta intaadan waxba ka qaadanin mar xoogu dahabka kuu dhiibay eed qandiga la dhaqaaqday ee xooguhu addoommo ku soo gaday ee waxbaan xooreeya aad tidhi qalbigaada dib ogu nuquul hadiyada ka hor iyo kadib keebaad necbayd ninkan amiirka wuxuuhi ilaah haddaan ka cabsado marka horaan necbaa hadda xoogu yar danqanhayaaba wuxuu ihi maxaad ii sheegaysaa maxaad ii sheegaysaa ayu shayin dakhala calayka marka xoolaha kuu soo galee ninka aad ka qaadatay soo ma aragtay dhibkay nin jaa'irah oo faajir ah inaad u nuglaato qalbigaad u jeclaaday keeneen xoolihii waxbaan xorriyada xaggii aadayba marka waa iimaankuna waa maa waqara fi اlqalb inaad xumaanta necbaato wanaaggana jeclaato iimaan ka weyn ma jiro ahlu sharka iyo ahlu macasiyada ahlufisqiga ahlukufriga inaad necdo aad ku hoto ahlu khayrkan aad jeclaata iimaan ka weynna ma jiro awaqu cura iimaani awaqu cura اliimaani alxubu fi اllah wاlbغd fi اllah الtaqwى haahuna meeshanba haddii lagaa galay maalik bnu dinaarow lacagtii iyo xoolihii maxay sheegeen bu maalik dinaar hadda raggiina ma ahayn marka laga garhel way garaabi jireen wuxuu yidhi inamaa maalikun ximaar buuri maaliku dinaar w hadda ka dambe waaba dameer baan ahay waxaan fahmaya ma jiro buuri inamaa maalikun ximaar inamaa yacbud allaha wa tacaala milu muxamed bnu waasic buuri ilaahay si toosoo dhaba dadka u caabudaa waa maxamed waasic ama anugu dameer baan maba garanhayo macasan iyo rag ninka sidaa odhanaya dameer baana isku qiray waa maxay waa min aclam الnaasi wa acrafihim biاllaahi wa acbadihim buu ku jiraa maalik bin dinar akhri taarikhdiisa laakiin waa munsifiin markuu arkay in laga gar helay waa isdhiibay dameer baan ahay buuri meel aan wax iga jirin baan khayr ka raadiyey shaydaan baa ku dhex fadhiisanay ibliis waa khaa'ine maalin maalmaha ka mida ayuu dhawaaqay waa saaxiibaah wa asxaabaah waa asxaaba qayl aan ku waa dhammaadeene alla saaxiibaday awayay buu yidhi ninkaa macanuwaas waa lagu soo yahay jug la soo yidhi waxaa maxaa kugu dhacayso dadkii ma dhoobno sooma arag dhallinyaro baranaysa niman maalinko dhan soomahaya habeenkii tukanaya soo ma arkaysa dhallinyarada jihaadaysay ku baxaaya wuxuu idhi ha intoo arkaa walaakin afsadahum alcujbu buuhi waxaan leeyahay dadkii islaamkan arki jiray maanta ma joogaan ku leeha qur-aanka waa la bartaa waa la soomaa waa la salaadaa waa la xajinhaya waa la jihaada gaala waa la jab laakiin dadkan dadkaan arki jiray dadku muxuu yidhi nin inta yare uu sameeyo iyuu bannaanka la imanaya afsadahum alcujbu isla weynan ismahadin isu bogid soomada arag qabta wuxuu rabaa dadka inuu ku baadhe sidii wadaadka igu yidhi alxamdu masjid buu ilaahay ilaahay u waafajiyey kontan masjid buu ilahay waafajiy nin baa maa dhoweyd maa dhoweyd meesha bannaanka anoo taagay igu qabta joob cabdinuur baa soo fiijiyaan u malaynaya bannaankaasuu igu qabtay markaasuu wadaadow hee alxamdulilah ilahay wuxuu waafajiyey oo ii sakhiray kontan masjid oo nairobi iyo kismaayo iyo muqdisho ah aniga miskiin baan waxaa maasha allah waxaan u qaatay inuu leeyahay kontan masjid baan dhisay sho wuxuu u jeedaa konton masjid baan ka muxaadareey masjid bilaal baan waxaan rabaa buui kii konton kon inaan ka dhigee wadaadka cabdinow soo fijiyey igala hadal buui waan iska dhaqaaqay xaggaasa shah baan iska doon nin hadda baraha bulshada caan ka ah weeye waxba magaciisa sheegi maayo konton masjid alxamdulilah baa ilahay waafajiyey adu maxaad u qadan lahay inuu dhisay uun muxuu u jeedaa marka biniaadamka cujbiga iska ilaaliya adoonka muslimka waxaa la rabaa wanaagiisa inuu ku farxo asaga naftiisa xumahiisana uu ka naxo laakiin wanaaggaada inaad qarsataa la doonayaa inuu kuu qarsoonaado adii rabbigaa idiin dhexeeyo ummadda aadan ku baaranin magac aadan kaga doonin sharaf aadan kaga raadinin meelahaadan la soo istaagin igu sawirtan adduunkana maanta idaa aafaysay soo mushkilo maaha mushkilo wey howlaha marka talbiisu ibliiska ah iska ilaaliya wa min talbiisi ibliis waxaa ka oo u daroon sanadkayna haysta hawsha adduunkan baryahan qabsatay ee reer sacuud ka timid iyo reer khaliij qatar iyo imaaraadka iyo dubay iyo baxrayn iyo sacuudiga iyo meelahaasi ka timaada musaabaqo quraan baa qaban baa lagu leeya dhallinyaradii waa la wada yaacahaya ninkii reeya ee badiya gaadhi lacag gabadh alab waa diyaar aad baa hawsha loo bumi way fiicanta dhan laga fiiriyo laakiin wiilkaasi qur maanta toddobada qira'a ku ahriyay ama ba ku akhriyay maca shawaad ku akhriyey meeshii lagu abaalgudka lagu siinhayay hadduu ka yidhaahdo kitaabka qur-aankeen aan xidiyey waxaan rabaa in la isku xukumo maxaa la odhanaya argixisa taa leehay argixisaa tahay iyo tajwiidintiisii iyo addihiisii iyo tostoosintiisii maxaa lagu siiyey gabar gudunaya gaari cad hadduu ila kitaabka ilahi wuxuui ina anzalnaa ilayka alkitaaba linnaasi bilxaq ha laysku xukumo xalleah ee argixisaa tahay tahay maya asal raac waxaa tahay mutatarif ha la caydhiyo marka aniga dareen baan ka qabaa inuu yahay mashruuc lagaga leexin ummadda muslimiintahe maqsuudkii qur-aankan loo soo dejo ahaa adduunka inuu ka taliyo laysku maamulo lagu kala buxo ina anzalna calayka alkitaaba linnaasi bilxaqi suuratu zumar soo ma ahayn lama ogolo wiilashiinna waa laydinka qaaday meelaha la geyn musaabaquu soo geli boorsooyin waad ku marqaamaysaan dhankaa waa ka khayr laakiin ummadda waxaa lagaga leexinaya aniga lahaanshaygahee maqsuudkii ka weynaa midka asaga ah odayga somaali muxuu yidhi anugu he dareen baa iga galay maxaa yahay baa la tumaa buuri dhaanta fiican tahay dharaacad maa la tumu buuri gabalku markuu dhicoy duqoydu maxay gabdhuhu boodku u furahayaan oo gadaal looga bixi hawsha ogaada hadda hawl saalan ma ah cudbigaa iska ilaaliya ujeeddadadu waxaa weeye wanaaggiinna qarsada wanaaggiinna qarsada wadaadka maxamed waasica min araa'ifi waxaa ka mid a ah maalinku xanuunsaday weliba xanuunku u geeriyooday y waxaa soo baday nin rag badanoo taabiciina rag badanoo atbaacu taabiciina culamo fara badan soo booqatay markaasa waxaa u yimid oo soo booday raggii ka ah soo booday ninka loo jeeda eh, yaziid albaka nin caabida oo oohin badan oo ooyahaye loo bixiyey ooyahaye qur-aanka markuu maqlaba ilmadu ay dhaafi marka waaniya loo sheega wadnuhu dilaaci oo hanqaar mahaya ayaa soo booqday markuu ka dhaqaaq dad kale ka baxeen buu magaca yaziid albaka wuxuu hi ina min shari ayaamikum yowma nusibtum ila bukaai buui intaad noole maalinkaad ugu shar badnayd buui waa maalinkii lagu bixiyey ooyahaye maalinkii laguu baxshay adaguna maasha allah waata ilah baa ii saaray konton masaajid maalinkaasay kuu dhammaatay buui maalinkaasay kuu dhammaatay maxaa jiru waxaan soo gaadhay buu afartan sano ama labaatan sano ooyahayo oo ilmada doogahaya xaaskoodana aysan ka warqabin baan soo gaadhay buuri dad waxaan soo gaadhay culummo waxaan soo gaadhay labaatan sano cishriina caaman yabkii wa zawjatuhu maca walaa taclamuhu adoo meesha waxaad leedahay yasiidal ninkaa waayo yasiidal bakaa bakaa badan baanu soo gaadhnay labaatan sano afartan sano ooyahay oo xaaskiisu ayn ka warqabin ninka maanta jooga cibaado asaga uu leeyahay xaaskiisa ka qarin kara kuma xaggeed hebel baan xoogow soo siinhay xaggeed aadday cashir soo bixinhaye xaggeed aadday qolyo muslimiina baan wax la soo qabanay wixiisu dhan waa maxay xataa haddaan la weydin asagaaba diyaara isagaaba diyaar inuu daldalo waxbuu ku raadinayaa laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuuran ma tilka daaru اlaakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwa fi lardi walaa fasaada wاlcaaqibatu lilmuttaqiin dadka wax asturta inama yataqabal اllahu min almuttaqiin is-ilaaliy baashan aad doonaysa ummadda inaad la soo istaagtaan ood leedin waxaanan qabanay kanaan qaban kanaan samaynay acmaal idin khaas ah oo ilaahay subxaanahu wa tacala markuu dhib weyn aad la kulantaan aad ku baridaan ood ku tawasushaan yeesha telefoonkan iska daaya aafadan iska ilaaliya jooga maxamed bin waasc alasdi eh, ninkaa weeye warku waa kaa xidhan yahay can muطar bn cabdillah bn shahiir can cimraan bn xusayn bihada alxadiid sanadkan baan ku wariyey xadiidkan uu kaxeeyey qaala wuxuu ihi markuu taginayay tamataca nabiyullah anaa daahay marka xilli kale warka soo tuur aan iska dhammeeya naska tamataca nabiyullah nabiga ilaahay baa cumray yaa tamatucayoo cumraystay xaggana xajiyey ama xaji cumre israaciyey wa tamatacnaa macah annagu haddaan saxaabadna waan la tamatucnay cimraan hadoodiisii wey waxadana xaamid ibnu cumar albakraawi wa muxamed ibn abibakr almuqadami qaalaa labadaa wadaad waxay yidhaahdeen xadaana bishr imlaaxiq araqaashi buu u jeedaaye xadaana cimraan ibn muslim alminqari can abi raja alcutaaridi xadiidka cimraan aad buu duruqsi u badiyey mutarif bn cabdillahi bn shahiir buu horaan kusoo wareejinay haddana wuxuu u wareegay mutaabacadii abi raja alcuطaaridi qaala wuxuu ihi taabicigaas qaala cimraan ibn xusein naزlad aayat اlmuطca aayaddii mudcada soo degtay aayadda tamatucu ujeedaa fii kitaab اllah faman tamataca biاlcumrati ila اlxaji aayaddu suuraة اlbaqara wey haddaad garanaysaa waa aayad soo degtay oo qur-aanku nas buu ku yahay in tamatuc uu bannaan yahay fii ashhur اlxaj walam yanha canha rasuul اllah rasuulkan ummadda kama reebin xataa maata ilaa u geeriyooday faqaala rajulu bira'yihi bacdu ma sha waxadaanii waxaa kaloo xadidka ii tabiyey maxamed xaatim bn maymuun xadaana yaxnu saciid alqaطaan can cimraan alqasiir xadaana abu raja cimraan alqasiir waa ninka haddaad maraysen cimraan muslim cimraan muslim alminqari haddaad maraysen wey xadaana abu raja alcuطaaridi can cimraan bn xusein bimilihi yaxnu saciid alqaطaan wuxuu sheegay xadiidkii bishan mufadaloo kaluu sheegay hayr hase yeeshee anahu qaala wuxuu yhi axmed sacid alqaطaan wuxuu yidhi wafacalnaaha maca rasuulilah aayaddaas qur-aankaas soo degay nabi maxamed kama reebin wafacalnaha maca rasul walam yaqul waamarnaa biha ma dhihin waamarnaas muusan sheegin asagu riwaayadiis kuma sheegin wuxuu ihi wafacalnaaha maca rasuulilah rasuulka ilahi la samaynay waxaa kaloo marka ku jira agga min xayu alfiq masale la isku hayo daahirka ixtijaajka cimran bn xuseen waxaa ka muuqata sunnada nebi maxamed in qur lagu nasakhi karo oo wuxuu leeyay saxaabigu nebi maxamed baa faray ama aannu la samaynay qur-aan soo degayna ma jiro oo ka dambeeyey nabigu nagama reebin halkaa wuxuu tilmaamayaa in sunnada nebi maxamedee horraysay lagu nasakhi karo qur'aan lagu nasakhi kara laga fahmi karaa laga fahmi karaa laakiin qur'aanka aanka ama qur sunna ay la socota oo naasikhu waa sunnada qur-aankuna waa mu'ayid mise qur-aan keligii baanu suna nasakhi kara waa baxi usuul aad lagu dagaalamo marka shaafici iyo jumhuurtu ishayaan hawsha ay isku maandhaafeen wallah subxana wa tacala